mucrab isimka laada waa la fiirinaa waxaa loo kala fiirinaa mufrad iyo hayru mufrad saasaa loo kala fiirinaa hadduu mfrad noqdo waxaa lagu binaynaa mucrab markuu noqdo wixii lagu nasbi jiro xaal loola jeedaa mfrad wanacni waxaan ula jeednaa bilmufradi mfrad hunaa halkan oo ah baabu laa atabri'a iyo wa fii baabi nidaa labadaas baab maa shaygaan ula jeednaa laysa mudaafan aan ahayn waxaan mudaaf ahayn walaa shabiihan mid lagu shabahayna aan ahayn bilmudaaf shabiih bimudaafna way soo barata marka fiiri wain kaana haba ahaado musanan o majmuucan ha ahaado duu musan ahaado duu jamc ha ahaado wixii aan mudaaf ahayn shabiih bilmudaafna aan ahayn labadaasaan ula jeednaa mufrad baabkan markaan joogno iyo baabunidaa markaan joognaba marka waxa weeye hadduusan ahayn mudaaf shabiih bilmudaafna ahayn waxaa leedaha mufrad hadduu mufrad noqdo maxaa lagu binaynaa wixii lagu nasbi lahaa hadduu noqdo marka mfradkii baabu macrifati calaamaat اlcraab iyo jamcu taksiir maxaa lagu binaynaa fatxo maxaa fatxa lagu nasbi jira mfradkaas hadduu noqdo musane ama jacmudkalsaalimna maxaa lagu binaynaa ya ila ya lagu nasbi jiray mfradka baabkaana hadduu noqdo jamcu muanasaalimna maxaa lagu binaynaa kasro ilaa kasra marka waa in maskaxdaada hal mar ay iskula jiraan mufradka baabkaana iyo haddana mufrad iyo musane iyo jamcudukrsal jamcunasal jamcutaksiirkii baabkii baabulixraab ahaa labadii waa inaad maskaxda ku haysato labadii wa inaad maskaxda ku haysato hadda hal sabarayba iskula qoran yihin fiiri ayadoo marna waxa weye majmuucii mufrad lagu magacaaba marna majmuucii jamciisi loola jeedo hal sabara hadda iskugu kaa qoran waa inaad marka la socotaa fiiri wain kaana smuha isimkeedu laadan mufradan hadduu noqdo buniya waxaa lagu binaynaa calaa maa buniya huwa mufradka waa la binaynaa calaa maa shay ayaa lagu binaynaa yunsabu huwa mufradka lagu nasbiyo bihi maaga low kaana mufradkaasu mucradan hadduu ahaala wanacni waxaan ula jeednaa bilmufradi hunaa halkan oo baabulaa ah iyo wa fii baabi nidaa labadaas baab maa isim laysa mudaafan aan ahayn walaa shabiihan mid lagu shabahina aan ahayn bilmudaaf wain kaana hada ahaado isimkaasu muhanan aw majmuucan kula jamciya mid kuraba ahaado mufrad aan leenahay mar haddaan la idaafayn mudaafna uusan shabihin fain kaana marka hadduu ahaado huwa isimkii mufradan hadda mufradka aa loola jeeda mufradka caadigaa loola jeeda oo baabulraab ah, baabulcraabki ahaya loola jeeda mufrad hadduu noqdo marka sida waxa weeyaan rajula oo kale o jamca tagsiirin hadduu noqdo bunya waxaa lagu binaynaa calى اfatxi fatxa lagu binayna maxaa yeelay mfrad maxaa lagu nasbi jiray at jamcu tagsir maxaa lagu nasbi jiray at fatxadiya lagu binayna miaal naxwo laa rajula nin wax la yidhaah xaadirun mid jooga ma ahan jinsu rajula la nfira laa rajula nin xaadirun mid jooga ma ahan rajula mabniyu calى اfatxi fi maxali naصbin ism lah ah, fatxa ku bini waaye walaa rijaala rag badan xaadiruna kuwa jooga ma ahan rijaala dheh waa jamcu tafsiire maxaad ku binayne atxu maxaad ugu binayne ata lagu nasbi jir fatxa lagu nasbi jir wa in kaana hadduu ahaado ismullah musana baabul loo dhacay musane hadduu yahay marka la fiiriyo baabu macrifat calaamaat ixraab hadduu isimka laadu musane noqdo ow jamca mudkerin uu ahaado mudker jamciis jamcaasoo saalima nabad galay buniya waxaa lagu binaynaa cala lyaai ya lagu binaynaa maxaa yeelay ya lagu nasbi jir naxwo laa rajulayni laba nin fi daari daarta dhexeeda ma ahaanin laa naafiyatu ljisi rajulayni ismulaa mabniyun cala lyaai fi maali nabin mabniyun cala lyaai fii maxali nasbin fi daarina waa qabarkii laa rajulayni laba nin kainaani fi daari kabarki waa kaasa yan majruurkaasaa ku tacaluqaya kabarka walaa qaa'imiina rag badan walaa qaa'imiina kuwa badanoo taagan fi suuqi suuqa dhexdiisa ma ahanin laa naafiyatu ljinsi tacmalu camala in tansib isma tarfacu kabara qaa'imiina ismu mabniyun cala alyaai fi maxali nasbi yaada ku bine fi suuqi jaarun majruurun mutacaliqu bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiru kaainuuna inuuna aha ila waa ina ismudaabaqeeyaan waxa wya isimka iyo abr asalkoodi mubtadiya khabar ahay wain kaana isimka laa hadduu noqdo jamca muanain muana jamciis jamcu saliman nabad galay buniya waxaa lagu beraynaa cala alkasri naxw muslimaati gabdho badanoo muslimaada xaadiratun kuwa jooga ma ahani laa naafiyat ljinsi taxmalu camala ina tansi وترفع البر مسلمات اسم الله مبني على الكسر في محل نصب xاadiraaت kخبر لa مرفوuع وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhirه وqad يuبنىa in lagu beneeyana waa la arkaa calى الفaتحi فaتxo jamcnu saalimka markuu ismulaa noqdo فatxa in lagu beneeyo waa la arka waa dhici karta oo laiska yidha la muslimaata ayadoon فatxana lagu nasbi jiri waa dhacday taasuna laakiin ma badno masladaas waa naga hartay oo isimka laa hadduu noqdo mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf darsigii shalaad ku qaadatay waa mucrab waa la nasbiya hadduu noqdo mudaaf iyo hadduu noqdo shabihun bilmudaaf maxaa soo haray hadduu mufrad noqdo waxaa lagu bineeyaa wixii lagu nasbi lahaa hadduu mucrab ahaa ah. saas darteed hadduu mufradkii baabulixraab noqdo iyo jamcu tansiir maxaa lagu binaynaa fatxo hadduu noqdo musana iyo jamcu kusale maxaa lagu binaynaa ye hadduu noqdo jamcu sal maxaa lagu biraynaa kasr macalkana waa mansuub ah, marka mabnigu noqdo waaya ka gudub masale kalaa la galay waqad yubnaa masalada halkan galabtaan ku qaadayno ajruumiga maalinkan maraynaa sheekeeno noogu akri jira laakiin idinka waa laydinka soo booti aan isli dadaal badan ardadu ma leh marka yaysan ka didin ajruumiga laakiin haddeer isagoo halkaa iskaga yaallo oo hadda kor wax laga sheegay inaad u timaadeen meeshaba in kugu qoran maskaxdiina marka waa inay soo jeedaa ay fahamtaa soo ma jeedin halkan marka fiiri waqad yubna waxaad tidhahdaa waydaa takararad la la hadday soo laalaabato la hadda shalay shuruudul icmaalan sheegnay laakiin shardi waxaa jira la yidhaahdo shardu wujuubi اlicmaal oo aanaan sheegin afarta shardi markii la helo camalfalku waa banaanaa laakiin shardigaas haddaan lagu darin waajib maha camalfalka shardigaas waa maxay allaa takarara la laa waa inaysan soo laalaabin ajruubiga waad ku aragteen shardigaas marka sharduljawaas maaha ee waa shardulwujuub ah, camalfalka iyadoon la helin iska camalfali kartaa ah, oo laadii soo laalaabatay laakiin haddii la helo maxaa imaana inuu camalfalka la waxa weeyaan shardigaas ah, inuusan hadday soo laalaabato jaa-isu noqona haddii shardigaas la hodayso soo laalaabanna waajibu noqona hadii marka afartii shardi lagu daro wa anlaa takarara laa camalfalku waa waajib markaas ah, waa waajib ee jaa-is haddii shardigaas waayo lahu soo laalaabatana camalfalku waa jaa ah, tacmal waqad laa tacmal ah, qad tacmal waqad laa tacmal waaya waidaa takararad laa laa hadday soo laalaabato naxwo laa xawla walaa quwata فلا rafata walaa فسوق walaa jidaala في lxaji laadii hadday soo laalaabato oo iska soo daba laabato jaasa waxaa ku banaan marka fiiri laa حول walaa quwata xawla waa ism nakira quwatana waa ism nakira falaa rafasa walaa fusuqa walaa jidaala fi lxaji waa qabarkii ee fiiri rafasa waa walaa fusuqa waa nakiro kale jidaala waa nakiro kale ah, kuwaas wey marka fiiri laa xawla walaa quwata xawladii waa nakira quwatana waa ism nakira soo ma ahan marka nakirada fahan la sheegayo jaasa waxaa ku banaan fi nakirati اuulaa labada nakiro mid ka horeyda alfatxu laa xawla wاrafcu god laa xawlu labadaasaa ku banaan laa xawla laa xawlu aa ku banaan Ah, labadaba ku banaan yihi ah, laa xawla laa xawlun marka ay rafcisantah waa la tanwiinina marka markay fadxisan tahay laakin tanwiin ma leh ah, laa xawla laa xawlun labadaasaa banaan falaa rafasa falaa rafasun iyada tanwiin la-aan maha rafcadu waa in la tanwiiniya mar haddii la rafciyo soo ma jeedo marka labada nakira midda horayda maxaa ku banaan laba wej bis alfatxu warafcu hay ugu banaanaatay marka fiiri had fain fataxtahaa nakirada horeyda haddaad fadxido jaasa waxaa kugu banaan fi thaaniyati nakirada labaad alaaatu awjuhin saddex weji alfatxu yaa kuugu banaan wanasbu yaa kuugu banaan warafcugoda kugu banaan marka fiiri nakirada horeyda markii la fadxiya ka soo qaad laa xawla xa iyada lagu fadxiyey horta waxaa lagu fadxiyey laada horeydaa waxaa la camal siiye ina ah, fahm haddii la fadxiyo nakirada horeyda oo laydha laa xawla maxaa lagu fadxiyey hal wej wax kale ma dhici karto laada horeydaa waxaa la siiyey camala ina marka taas garo horta haye nakirada dambe saddexa markaas ku banaan saddex alfatxu ko waa nasbu hay kala yihiin alfatxu nasbu alfatxu waa xarako keligeeda laa xawla walaa quwata tanwiin male nasbuhuna waa tanwiin laa xawla walaa quwatan saasay u kala duway maanta nasbaha tanwiin waa fatxuhuna bilaa tanwiin waa haye iyo warafcu laa xawla walaa quwatun waxaan rabnaa marka fiiri maskaxdaada haddii nakirada dambayda la fadxiyo maxaa lagu fadxiyey hal weji laada dambayda iyadana camalo ina la siiyo laba jumlaa la isku fiiri laa xawla laada horeyda maxaa la siiyey camalo ima walaa quwata laada dambena maxaa la siiyey camalo ima khabara mid walba loo so laa xawla lana walaa quwata lana khabaras haddii la fadxiyo halkaas weji waa laa xawla maxaa kaloo ku banaan walaa quwatan oo nasbaan maxaa lagu nasbiyey hal wej waay wax kale laguma nasbin waxaad leedahay waa khulaasan ka raba in la fahmo laa xawla xawlada hore nakirada horeyda lafdiga waa ka binaysan tahay laakiin maqalka waa ka nasbisanta oo waxaan leenahay fiiri xawla ismullah mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin soo maal kama nasbisana maxalkaan ku cadfayna ah, haddaan tan dambe nasbinoon tanwiinino midda horeyda maxalkeedaan ku cadfayna walaa quwata waxaan lena alwaaw xarfu cadfin laa zaa'idatu litakiidi nafyi quwatan macduufun calaa maxali ismi la khalaas mansuub calaamatu nasbi madatu daahiratu fi aqili halkaas meelaan ku cadfayno taasaan rabna kaliya in la qabto oon la tashwiishin ma la fahmi waxaa soo haray laa xawla walaa quwatun a soo lama dhihin saddexay ku banaantahe fiirso hadda rafcahaa saddex ku banaan isagaa u dhib badan muxuu ye laada zaaida ka dhig litakiidi nafyi quwatuna waxaad ku cadaftaa calaa maxali laa macasmiha dhe laada iyo isimkoo iswata maxalul ibtida yaalin boos mubtada yaalin marka maxaan idhi haddaan rafcino weja koobaad laada waxaad ka dhigtaa zaaidatun linafyi waxa waya zaaidatun litakiidi nafyi quwatuna maxaan ku cadfaynaa mufrad ahaan mufradaan ka dhigaynaa jumlo maaha markaas waxaan ku cadfaynaa calaa maxali ismi laa macasmiha alىa maal alىa maxal la maca smiha laada iyo isimkoo iswata alىa maxali la maca smiha laada iyo isimkoo isla socda fii maxali ibtidaai yaalin cinda siib khalaas marka waxaan leenahay walaa quwat alwaaw xarfatin la zaa'idatu litakiidi nafyi quwat maxduufu calىa maxali la maca smiha calaamatu rafci damatu daahiratu fi ai hal wejad sheegtay aan sheegnay soo maaha wejka labaad laada dambayda laada hore camalo ina siino laada dambaydaan camalulayse siinayna tii waxaan ka dhigaynaa waxa weeyaan xuruuf mushabahat bilays camalulaysaan siinaynaa waxaan leenahay laa naafiyatu lilwaxda tacmalu camala laysa tarfacu lism watansibu lkhabara quwatu ismullah marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratan qabarkiina way qadarayna lana haye waa wejka labaad wejka saddexaad laada zaaidatu litakiidi nafyan ka dhigayna quwatun mubtadan ka dhigayna caadi khabarna waa soo qadarayn quwatun mubtada marfuuc bilibtidaan iska le wa khabaru mubtada maxduufun taqdiiruhu lana saddexdaasaa lagu rafcina war ma la fahmi hadda ajrumiyan ku qaadanay ko marka adoo kawaakib jooga haddaa tiran waa igu culus tahay ceebay noqon lagaa yeelima mana ku celayna intaasaan uga gudbayna maxaa yale ku celinta xoogaa maskaxday dhiftaa waxaa la rabaa qofku inuu qabto miyase waa ku celiya ha ku celin ma ku celiya hal mar markaan ku celiyo haddayse hal mar fiiri waxaa la yidhi laa xawla midda hore oo xawlada haddii fatxa la saaro oo fatxa lagu bineeyo ayada warkeedu waa cad yahay laadaasa camalo ina la siiy waa isimkeediio fatxada lagu bineeyo maxalkan waa laga nasbiyey midda dambayda saddexaa ku banaan alfat in ayadana fat la saaro walaa quwata fatxadaas waa halwaj laada dambayda ayadana camal inalsi waa isimkeediio fatxa lagu binay maxalkan waa laga nasbiy qabarna waa loo soo qadara waa fatxada nasbada nasbadu waa waa tanwiinta walaa quwatan hal wejay nasbisanta laada horayda isimkeeda oo xawlada weeye maxalkeedaa lagu cadfa waxaa la leeyahay huwatan macduufu calى maxal ism الlah mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akiri maxaa soo haray haddii la rafciyo saddexaa lagu rafciyey tan koobaad mfrad mfrad lagu cadfaan ka dhigayna laada zaa'daة litakiidi nafyi quwaة macduufu calىa maxal الlah maca smiha halkaasaan ku cadfayna marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri waa wej wejka labaad leeda dambayda waxaan siinayna camlulays waxay noqona tarfacu isma wa tansib khabr quwatu waxaan lena ismule marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi akiri khabarkeediina usoo qadanana lana wejka saddexaad leeda waxaan leenahay zaaidatun litaakiidi nafy quwatun mubtadaan ka dhigayna khabaran usoo qadarayna lana ma la fahmo saddexdaas w ka guda wain rafacta hadaad rafcido annakirata nakirada alulaa ee horayda nakirada horayda mogta waxaan idhi rafcna ku banaan fatxana ku banaan iyadoo nasba kuma banaano laa xawla waa ka soo gudubnay maxaa haray laa xawlun haddaad tidhaahdo midda horayda horta xaal lagu yiri waayo tatan horaa horta aan aan farxayna xaal lagu rafcina laba mid lagu lagu rafcina wax kale male laba bisaa lagu rafciyo midda hore haddii la rafciyo laada waxaa la siinaa camalu laysa tarfacu lisma wa tansibu lkhabara laada maxaa la siinaa camalu laysa isimkeedi wey marka xawlo xawlun qabarkiina waa loo soo qadaraa lana w haye waxaa kaloo lagu rafci karaa laada mulqaatun la camal laha aley mubtadaa laga dhiga qabarna waa loo soo qadaraa lana wey horta tan hore haddii la rafciya labadaasa lagu rafciyey laa xawlun maxaa soo haray quwa markaas xaa ku banaan fiiri wain rafacta haddaad rafcido annakirata nakirada nakirada alulaa ee horayda jaaza waxaa ku banaan fi nakirati nakirada nakirada athaniyati ee labayda wejhaani laba wej markaa nasab ma banaana maxaa yeelay meel nasbisanoo lagu cadfaa ma jirto wax nasbisanu kama horaydo isimka ka horreeya waa rafcisan marka meel lagu cadfaa ma jirto ma banaano markaas nasba inaad soo gelido laba wej bisaa kuugu banaan ah, maxay yihiin labada wej alrafcu wاlfatxu alfatxu waa fududahayo laada horayda camalo ina waa weyda laada dambaa camalo ina la siinaa fatxada warkeed waa intaas laada dambayda camalo ina la siinaa waxaa lalehay laa xawlu walaa quwata waa isimkeediio mabniy cala fatx fii maxal nasb wey fatxaba saasay ku yar maxaa soo haray rafcaha saddexaad uu kugu rafcisany mufrad mufradku cadaf laa xawlu walaa quwatu laa zaa'idatu litaakiidi nafyi dhe macduufun calaa xawl marfuuc calaamatu rafci dhamantun daahiratu fiq xagga dhig waxaa kaloo kuu banaan laada horeeda soo camalulayse kuma banaanayn laada dambaydan camalulayse si quwatun isimkeedii ka dhig qabar usoo qadar jumlo jumla ku cadaf waxaa kaloo kuu banaan laada camal haleey mubtad ka dhig u wato khabar usoo qadar mubtadihii abarkaas jumlada jumlada hore ku cado juml jumla lagu cado saddexdaasaa lagu rafcina haddii la rafciyo halkaasna taas werkeedaan uga gudbi ah, werkeedaan uga gudbi haddeer waxaan gelaynaa masale kale wa in cadafta haddaad ku cadafto alasmi laa laa isimkeeda korkiisa walam takarar laa laana aysan soo laalaaban wejaba waxaa waajibaya fatxu nakirati nakiradii in la fadxiyo nakirada alula ee horayda wajaasa waxaa ku banaan fi nakirati nakirada athaaniyati labayda arafcu god iyo wanasbu kordhi laadu haddaysan soo laalaaban waa shardiga aan dhahayna waa shardulwujuub waajib waxaa noqonayda laada hore camal fasho sidaa nakirada horeyda fadxa ku banaan macnahedu waxa w laada camalo ina waa in la siiyo wax kale ma banaana fatxadan waa lagu binayna maxalkan waa laga nasbina waa intaas waa in cadafta haddaad wax ku cadafto calaa smi laa laa isimkeeda wal xaalna ku cadafto lam takarar laa aysan soo laalaaban wejaba waxaa waajibay fatxu nakirati ula nakirada horeyda inaad fatxido ah. laa xawla ad leedo wax kale kuma banaan laa xawlun ma dhihi kartid laa xawlan ma dhihi kartid laa xawla ad leedo fatxadaasad kumina waa ismulaah oo mufrida mabni al i maal nb o wjaas waxaa ku banaan fi nakirati haniyati arafcu god wanasbu kordhig laa xawla waquwatun waquwatan leedaha soo celin laa xawla midda hore markaas laba wejbis waa kuu banaan waquwatan waquwatun xay ku banaanaata weed laa xawla markaad tidhi midda hore leedaas camalo inaad siiday wa quwatan haddaad tidhaahdo isimkan waxaad ku xadfi calaa maxal ismillah laada isimkeeda lafdiga waa ka binaysanya lakin maxalka waa ka nasbisanya marka waxaad ku cadfee calaa maxal ismillaah ko waa quwatun haddaad tidhaahdana ma dhibana calaa maxalilah maca smiha laada iyo isimko isla wata maxalkooda maxalulibtidaa cinda siiba wey ma dhibana soo wacadda soo maa halaal wejwa haddaad ku watan tirad xad ku cadfe calaa maxali sm illaah haddaad quwatun tirad xad ku cadfe calaa maxali illaah maca smiha khalaas haye sifada fiiri cadaf way ka tagnay waidaa nucita waidaa waidaa nucita alismu ism haddii la si waidaa nucita haddii la sifeeyo ismullaah qof uu u dhigay waxaan rabnaa al aan lahayn alismu qof nusqaa dhigayda ma lahaya nusqadaasaa sax alismu meeshaad ku aragto waa qalad ashaas waa qalad waa inaad qalin dheer qaadata warisi aan iska tiri xaraf jaban jinina maka iyo waa xaraf jaban waaye marka waxaa leedahay ismu keliya meesha ismu la ismud waaba mudaafa mudaaf maclu gashaa ha mudaaf ma alu gashaa ma gasho ee waxaa leedahay ismu waa in la isku la rabaa sukula iyaan leeyahay u qabala iyo waidaa nucita haddii la sifeeyo ismu dheh waa u isku idaafee laa isimkeeda haddii la sifeeyo binactin mufradin nacti mufradana laga sifeeyo nacti mufrad haddee meesha mufrad waa taqaan waxa weeyaan mudaaf iyo shabiih bilmudaaf wey mudaafkiya marka laga ictiraasa waa la sifeeya laada isimkeedii waxaana sifadu tahay mid aan mudaaf ahayn ee mufrad ah. ayaa lagu sifeeyey waidaa nucita haddii la sifeeyo ismu la binactin mufradina lagu sifeeyo walam yafsil uusana kala saarin bayna nacti nactiga iyo walmancuuti ka la sifaynaa faasilun mid wax kala saara nawo laa rajula dhariifa jaalisun waa kaasa laa rajula dhariifa jaalisun jaaza fi nacti nactiga waxaa ku banaan alfatxu laa rajula dhariifa wاnasbu laa rajula dhariifan wاrafcu laa rajula dhariifun saddexdaasaa kugu banaan ah. laba shardi haddii la helo fiiriya laada isimkeediya waxaa laga sifeeyey nacti oo mufrada mufradna waa taqaan halkan mudaaf maaha o shardiga labaadna muxuu yahay walam yafsil bayna nacti walmancuuti faasilu nactiga iyo mancuudka oo ismulaada waa inaan la kala dhex gelin mar haddii labadaas shardi laysla saddexaa kuugu banaa nactiga fatxa inaad saarto inaad nasbido fatxa iyo nasbana waa kala fahan nasbada tanwiin wey iyo inaad waxa wya rafcido laa rajula dariifa jaaliso waa fatxadii maxaa lagu fadxiyey laada intaysan imaana nactiga ee mancuudka layssaara sida hamsata cashar laysku saaro ayagoo isi saaran kadibaa laada lasoo gelina marka mabniyun calaa fadxiljus-ayni ad leedahay ha sidii hamsata cashar oo kale ad ka dhige rajula dhariifa ad leedahay rajula dhariifa ayagaad isi saare marka hore kadibaad laada keenay markaas waa leeda laa rajula dhariifa laa naafiyat ljisi tacmalo camala ina tansib isma tarfcu khabara rajula dhariifa mabniyu calى fatxi ljusayni fi maxali nasb labadooda tarkiibine soo ma jeed taas waa wej jaalisuna waa qabarka kaas waa wejka fatxada nasbu wuxuu yahay waa cadi hadde maxalka ismulaha laga sifayna laa rajula dhariifa rajula ismulaha mabniyu cala fatxi fi maxali nasbin dhariifana sifatun calaa maxal ism ilah mansuub ah, macalka ismka laga sifayna haddii la rafciyana calaa maxal lah maca laga sifayna ila laada ismka iswataa fi maxalil ibtidaai yala cinda siib saddexdooda saasay ku kala banaanaadeen jaasa waxaa ku banaan fi oo dhariifa ah alfatxu laa rajula dhariifa wاnasbu laa rajula dhariifan wاrafcu laa rajula dhariifun waaya taas taasay ahayd shuruuddii haddii la waaye ka war fain fasala hadduu kala saaro bayna nacti nactiga iyo walmancuuti faasilun mid wax kala saara waabaa la kala dhex galay waa la kala dhex galay ah. nactigii iyo mancuudkii aw amase kaana nactu nactigii uu ahaado kayra mufradin mudaafuuba noqdo labadii shardi mid kamid aha la waaye jaasa waxaa banaan alrafcu in nactiga la rafciyo oo laga sifeeyo calaa maxali lah maca smiha iyo wاnصbu in la naصbiyo oo laga sifeeyo calىa maxal ism faqad labadaasaa banaan fatxa ma banaana maxaa yeelay saddex shay laysma saaro hadda lagu kala dhex jira shay saddexaada ku kala dhex jira nacta iyo mancuudka saddex shayna laysma saari karo naxw laa rajula nin jaalisu mid fadhiya ma ahaanin rajulko dariifun caqli leh maskax leh rajulkaasoo dariifan oo caqli leh saasaa dhigi karta fatxadiya meesha ka baxe marka haddaad dariifun tidhi halkaad ka sifayday calaa maxalilah macasmi haddaad tidhi dariifan halkaad ka sifayday alaa sug sug dariifun markaad tidhi halkaad ka sifayday calaa maxalilah macasmi dariifanna calaa maxali ismillah nabad wey waayo walaa rajula waa taas waxay ahayd ayadoo nactigii oo dariif ah iyo mancuudkii la sifaynayo rajula la kala dhex galay oo khabarkii leedaa kala dhex galaoo jaalis ah haddana wuxuu keenaya asagoo nactigii noqday kayru mufrad waa kanaa walaa rajula nin ninkoo daalican koraya wa daalicun koraya jabalan buur xaadiru mid jooga ma ahaanin fiiri haddeer rajula oo ah mancuudkii iyo nactigii oo daalic waa isku xigaan lama kala dhex gelin laakiin nactigii muxuu noqday shabiih bimudaaf mufrad maaha shabiih bimudaaf waa camal falaya khalaas waxaad dhigi kartaa laa rajula rajul rajulkoo daalican koraa jabana markaas halkaad ka sifayna daalican calaa maxal ismi waxaad kaloo dhigi kartaa laa rajula nin ninkoo daalicun koraa jabanan halkaad ka sifayne calaa maxal macasmi xaadiruna waa khabarkii laada nabad waidaa juhila masale kalaa la galay waidaa juhila haddii laga jaahil noqdo khabaru laa laa khabarkeeda haddii laga jaahil noqdo ah, haddii laga jaahil noqdo wajaba waxaa waajibaya dikruhu khabarkaas in la sheego kamaa maalnaa sidaan hadda miaalinay laa rajula xaadirun laa rajula jaalisun waa anagi dhahayn kama anaan tegin khabarka haddii marka laga jaahil noqona waa waajib in la sheego wa ka qowlihi iyo nabiga hadalkiisaoo kale sala allahu calayh wasalam nabiga hadalkiisa bukhaari iyo muslim xadiiska waxa weeyaan uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa axadda qof aqyaru mid qiiro badan ma ahaanin min allah ilaahay ka qiiro badan marka waxyaaluhu xarimay qofku ku dhaco ilaahay waa ka qiirooda qolooyinka mucadilada ee sifaadda ilaahay inkira ma ogola in la yidhaha ilaahay waa qiirooda waxay leeyihin waa muftaxiil in la yidhaah waajib in la leexiyo laga awido oo laga leexiyo sidaan nabig u hadlay hadda fiiriya waxaa la leeyahay nabigu ma leexin salى الlahu عalيه wasalam ya ma leexin ee sidaana u yidhi qof nabiga ka oqoo ogo ilaahay ka oqoog ma jira nabiga ilaahay waxa u laa'iqa ah axad nabiga ka oqoog ma jira maya marka waa hubna cilmi la'aan inaysan u dhicin arrintaas soo ma wa aclamu nnaasi billaah dadkao dhan yaa ilahay u qoo og nebi maxamed sal la ko qof nabiga ka fasaaxo badan ma jira oo le nabigu xoogaa sidaanuu rabaya waa ka noqotay ma saas ma la dhihi kara maya afsaxu nnaas wey haye hal maada ma jira asagoo oqoontii leh fasaaxadii leh dadku ama ha ku lumeen ama ku lumeen sidaanu u yidhi mujmalu ma dhici kartaa maya waa ansaxu naas nabigu sal dadkao dhan qofka ugu naseexo badan oo dadka inay hanuunaan ugu dadaal badan lacalaka baaqicu nafsaka alla yakunu muminiin ilahi wuxuu leeyahay naftu inay kaa dhacdaa dhici karta murugada aad ka murugaydo dadku xaqa inay raaci diidaan siduu ula jecelya dadka wanaag iri marka qof nebi maxamed dadka wanaag kala jecel ma jiro salawaatu wasalaamu alayh idan hadduu yahay aclamu nnaas wa afsaxu nnaas wa ansaxu nnaas kalaamka uu yidhi miyaan dhihi karnaa waa laga fiican subxaan allah ilaw carabkayga haga keeni oo allaw qalbigayaga ha gelin laakiin waxay yidhahdeen culummadu qof kasta ahlusunna waljamaca waxay yidhaahdaan nasifullaaha bima wasafa bihi nafsahu oo wasafa bihi rasuuluhu sala allahu alayh wasalam min kayri taxriifin walaa tacdiilin wa min kayri takyiifin walaa tawiil soo ma jeedin annaga ilaahay waxaan ku tilmaamaynaa wixii ilaah iyo rasuul ilaahay uu isku tilmaamay ama rasuulkiisu ku tilmaamay markaasna ma leexinayno kama leexayno taxriifi mayno kayfna sheegi mayno kayfna sheegi mayno dhihi mayno qaabkaasa sifada alle ogtay kayfka ilaahay baa yaqaan anagu ma naqan macnahana ka leexi mayno wa min kayri tacdiil macnaha ka siibi mayno walaa tashbiih ilahayna addoommada ku shabihi mayno maxaan aaminsannahay khiirada ilaahay lagu sheegaa iyo kiirada addoommadu leeyihin inaysan isshabihin oo midaan nabigu ilaahay ku sheegaya mid ilaahay u laa'iqa ay tahay ee midda addoommada aysan shabihin oo hadda ilaahay samiic miyuusan ahayn wax maqlin samiic ma yahi alle basiir ma yah addoommadu ma yihin samiic basiira ilaahayaaba ku tilmaamay addoommada soo maha inaa khalaqna alinsaana min nuطfatin amshaaji nabtaliih fajacalnaahu samiican basiira ilahay wuxuu leey insaanka waxaan ka dhigna samiic basiira ilaahay in badan isku tilmaamay samiic basir inuu samciga rabbi iyo basarka rabbi miyay shabaha midka makhluuqa maya waxay culummadu afar shay ay ku kala duwan yihiin fahm midka rabbi waa azali meeluu ka soo bilowda male weligiis ilaahay samiic basiru ah laakiin midda addoommada waxa waya waa xaadis maba jiri jirin addoonkuy hal ataa cala linsaani xiinun min adahri lam yakun sha qof walbaa shalay ma jirin maantuu jira labo midka alle waa abadi meel uu ku dhamaado male sifada alle laakiin midda oo addoommadu waa fani hadduu baabaa mar dhow qof walbaaba dhagah iyo dhow waa beela isaga dhabaad dhimaada saw laba ma midda rabbi waa kaamil wax uusan maqlayn maba jiraan wax la arko uusan arkayna maba jiraan laakiin midda addoonka waa naaqis hadda derbiganshadiisa warka laga sheega war kama hayno soo ma jeedo umana jeedo laakiin ilaahay toddobada samo iyo toddobada dhul iyo inta u dhaxayda inta ka koray inta ka waa iskugu mid shay shay caadiyo ilaahay ka ah, waa kaamil miyay isshabahaan ma labadaas calam annaga fiiriye hadda guriga in lagu sheekaysa waa la degan yahay guriga waxa wala ma maqashaa haddaad ka war bal nuqsaantayda fiiriye ilaahayna toddobada samo iyo toddobada dhul iyo waxa ka koray waxa ka waa iskugu mid ma waa ma taasa isshabahda ugu dambayn ilaahay sifadiisa waa sifa daatiya isaga iskale cidna ma siin laakiin midda addoommadu waa cadaan min allah qof imisaad aragteen dhagool ilaahay kas uusanba siinba imisaad aragteen mid lahaajiro alla ka siibtay imisaad aragteen indhool aan allaba siin imisaad aragteen mid alla siiye kadibna ka qaatay waa wax alla siiyo marka dhammaan sifada waddadaasaa la marsiiyaan dhammaan sifaadda alle afartaas waa uga duwan yihiin sifaadda makhluuq dhammaan labada misaalan ka rabin marka marka dhammaan waa nuucaas sifo alle iyo sifo addoon isma shabahdo markaad maqasho sifo ilaahay isku sheegay ama nabiga suubanu ku sheegay sal الlahu alيه wasalam waxaad tidhahdaa waa صifa taliiqu bijalaal الlahi wa cadamati ha lixlixin hana shabihin saas darteeda maxaa selafku dhihi jireen nucaym ibnu xamaad waa bukhaari shiikiis muxuu yidhi man shabaha laaha bikhalqihi faqad kafar qofka ilahay addoommadiisa ku shabaha waa gaal ilaahay gacan leya gacanteeda lamida air bilahi caiim qofka yihahda gaal gaalada kamida w qofka ilahay adoomada ku shabaha soo ma jeedi waman ankara ma wasafa allahu bi nafsahu oo wasafa bihi rasuulu faqad kafar qofka ilaah wuxuu isku tilmaamay ama rasuulkiisa ku tilmaamay inkirayna waa gaal kale ilahiy rasuuluba diidan yahay suu muslim ku yihi ya waa kaasaa dariiqada ahlu sunna waljamaaca kaa soco laa axada meelahan waxa weeyaan nuxaadda marka la maraa dee muctazila iskaga jirta kuwo kaloo munxarifiina iskaga jira marka caqiidadaada kitaabkii sunnada iyo kutubtii salafu saalix qoreena laga qaataa ha caqiidada waxaa la diiwaan geliya kun sano kahor soo ma jeedin ah, banaanka la kala dhigay xaq iyo baatilba soo ma jeedin ah, marka waxa weeyaan kitaab naxwo aad ka baraydo waxa weeyaan wajaa rabuka wajaa amru rabbika inta meel ku aragto naxwa caqiidaha ka dhigin oo diinkaagu kaa lumi diinka midba naxwada meesha meelaa laga barta caqiidada halkaa laga barta ardayga imaam shaafici kitaabku qoray sharxu sunna ardayga shaafici soo ma jeedi imaam bukhaari ku qoray khalqu afcaal cibaad imaam aima maxamed ibn isxaaq ibn khusayme mid ku qoray aimadii kun iyo boqol sano ka horeeyey ee nebi maxamed uga markhaati kacay xaqa iyo khayriyada khayr الnaasi qarni uma اladiina yalunahum uma اladiina yalunahum kuwuu nabigu u markhaati kaca laga qaata caqiidada salawaat wasalaamu aleyh ee waaxid kadib yimid oo inxiraafay lagama qaato waxaa caqiidada laga qaataa waxay ku itifaaqeen saxaabadu siday qur-aankan u fahmeen iyo xadiis kuwaasaa la qaataa kutubtii ku qorantahay ku diiwaansanta kun iyo boqol sano midaa yidhi waa la awilaya markaasaan ku idhi waxaad keentaa hal warad hal warad oo kun sano ka hor qoray oo laleey waa laawila orodkeen hal warad iska daa laba warqado kitaab kun warqadood iska bada hal warqadoo keligeeda oo laisku waafaqsany in salafkii qoreen oo dhigeeda sifaadda ilahay waa laawila orodkeen ha toddoba kitaaban soo qaad صaxiix waxa weeyaan kitaab tawxiid ibn khusaym الradd calى اjahmiya alibana fi usul dayana khalqu afcaal اcibaad toddoba salafkii qoreen markaasuu soo fariis asagoon warqad wada uu yidhi markaasaa aawka tuba hagi markaasuu annaga waa waaweyn in baabuur lagu soo rara maan lama qaadi karo laa ilaaha illa war ilaahay ka cabso ha war waxaan ku niri maa mid iyo laba war gacanta kusoo qabat hayta baabuura lagu raraa magacood magacood saxaa la yidhi ha subxaan allah haddaad rabto caqiidada ahlu sunna wajamaaca matniga tirmidiga sharax lama rabo shuruux haddaa la qortay soo ma ha laakiin matniga matniga goormaa la qoray kun iyo boqol sano ka hor wey waa amadii salaf soo maa matniga fiiri su u sharxayo subxaan allah matniguu ku dhiga caqiidada jahmiyada iyo caqiidada ahlu suna waljamaca ha matnigu ku dhigay markuu xadiiska sadaqada uu ka hadlayo qofka sadaqa bixiya ilaahay baa yadiisa ku qabanayuu leey xadiiskaasu ku sharxa soo ma jeedo marka caqiidadiina marka meeshaad ka qaadaydaan qofka muslimka qabriyaa ku sugayey mota qabriyaa ku sugay nabi maxamed dadku u markhaati kacay sala allahu alay slam ka qaado qofkii maanta jooga kuwaasa u miisaana hadduu kuwaas raaco hadda waa fiican yahy hadduu kuwaas khilaafana maya ma dhici karto laakiin miyaan dhigi karnaa asalafu aslan waa nabadgelyo badnaayeen self waalkhalafu aclam laakiin kuwa dambe oqoon badan halkay ka keeneen oqoonta aan self soo marin ha waa waxay shaydaani diinka saxdaa ah self uu soo maray soo ma ha waa wax la soo naqliyey hayta wax dambe lagu karambileeyey diinta halkaa laga badjo subxaan allah ya hadda waaba mida dhamo hadda fiiri tirmidiga akriya qofka sidiisaba awilaya ah maba dhici karto inuusan inuusan mushabi ahayn maba dhici karto sababta oo waxa dhan ou sifa u diidaya aayadda ama xadiidka qalbiga balaayo uga jirta wuxuu aaminsan yahay aayaddu tashbiih ay tusay xadiidku ee hadduu aaminsan inaysan tashbiih tusay maba leexiyenba waxaa la yidhi qof muawila ma jiro ilaa waa mushabi sidiisaba ah. waxa dhan ou la leexinaya waa cudur qabo waxaa la yidhi kullu mucadil mushabi saas yihahdan aimadu so ma ka soco caqiide maanan ka hadlayne waxaan ka hadlayna waa maxay xadiiskaana baabkana gelshay waydaa culima haddii la ogaado khabarka haddii la ogaado marka waydaa culima khabarka laa haddii la ogaado oo khabarku iska cad yahay fal akaru sida badan xadfuhu waa in la xadfo khabarkam haddaan haddaan laga jaahil yahay in la sheego wey laakiin hadduu iska cad yahay in la xadfaada badanba naxw falaa rafasa may waa falaa fawta fakasho wax fakasho ah lahum gaalo uma sugnaanin ilahay miyay ka faka kara falaa fawta fakasho ey lahum gaalo uma sugnaanin laa dayra calayna ay yihahdeen saxaradii markay islaameen maxay yihahdeen laa dayra calayna walaa dayra ay calayna wey laa dayra ey calayna kabarkood saxadfan yi waa waa sacda markuu yidhi waxa weeyaan waxaan idinka goynayaa gacmaha iyo lugaha kadibna waa idin saldinaya waxay idhahdeen arrintaasu dhib naguma haydo naara ka daran waxaas waxaas annaga naara nooga daran soo ma jeedin naara ka daran waxaas laa dayra ay laa dayra qabalkii muxuu noqday calayna wanaxwo laa xawla walaa quwata waa laiska fahma laa xawla xeelad lana nooma sugnaan walaa quwata lana ay lana waaya wain daklat laa hadday gasho calaa macrifatin laadu hadday isim macrifa gasho ilaa maxaan soo ogaanay isimka iyo qabarka waa inay nakira noqdaan waaya wain daklat laa laa hadday gasho calaa macrifatin ow amase fasala uu kala saaro baynahaa laada iyo wa bayna sma isimkeeda faasilu ilaa shuruudda maxaa ka mid aheed wa an yakuuna smaha mutasilan biha markay camal faleeda waxaa shardiga isimku inuu ayada la xidhiiro marka shuruudii hadii la waaye maxay noqon xaal waa kana sidaanu noqon wejaba waxa waajibaya ihmaaluha in la camal hadleeyo labadaa shardi mid kamida ah hadii la waayo wejaba waxa waajibaya ihmaaluha in la camal hadleeyo wwajaba waxaana waajibaya rafcu maa bacdaha waxa ka dambay in la rafciyo xuu ku rafcisa inu la raaba calaa anahu mubtada mubtada inuu yahay iyo wa khabar mubtada iyo khabar inuu yahay lagu rafcina waa mubtada iyo khabar wwajaba waxaa kaloo waajibaya takraaruha laada in la soo celceliyo naxwu laa zaydun zayd fi daari daarta dhexdeeda ma ahanin walaa camrun waa inaad daba dhigtaa camarna ma ahan laazim waa inaad soo celido laa zaydun waa mubtadi fi daari jamijurulkuna qabr laada waa camal beesha maxaa la soo laalaaba waxa weya waxaan rabaa macrifay gashay macrifay gashay saasay ku camal beesha walaa fi daari tana fiiri waa iyadiioo la kala dhex galay ayadii isimkii iyada isimkiyaa la kala dhex galay isimku nakilo waaya maanta waa la kala dhex galay oo fi daari la kala dhex gasho qabarkiiya soo hormaray walaa fi daari daarta dhexdeeda rajulun nin kuma sugna soo celceli camalna halee rajulun dhe horta camal halee walaa fi daari daarta dhexdeeda rajulun kuma sugna soona celceli walaa mraatun haweenna kuma sugna dhe